kun iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci caleyh raxmat ullah haarun bn cabdillahi alxamaal waahiqa qaala xadaثna macan ibnu ciisa alashjaci wa mowlaahum hiqatu habt qaala xadaثna malik ibnu anas imaam daal الهجرة حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي قال أخبرني مالك ابن أنس واللفظ له عن شاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ورحم جميع الرواة ana rasul rasulka sala allahu calayh waali waslem marra wuxuu soo maray calaa rajulin buu soo maray ninkaasoo yaciduu ka wacdina akhaa walaalkii fi lxayaa'i xishoodka ka wacdini fa qaala kadibna wuxuu yidhi dachu iska dhaaf oo da hawacdin ninkan oo xishoodkalib ha ka wacdin ha ka reebin oo ha ka waarin fa ina alxalaya xishoodka min aliimaan imaanka ayuu ka mid ahad ayuu nabiga inla cadaynaa sala allahu calayhi waali wasalam xishoodka marka oo waxaad weyn ina mima adraka annaas min kalaami اnubuwati اluulaa ida lam tastaxi fasnac maa shita fasnac maa shi'ta waxyaabihii ambiyadii hore laga soo gaaray erayadooda iyo halkudhigooda qiimaha badnaa oo laga soo gaaray waxaa ka mid ah haddii aadan xishoonaynin wax alla waxaad rabta samay weeyaan marka xishoodka waa wax weyn oo nabigeenna calayhi salaat wasalaam akhlaaqdiisa qiimaha badan oo lagu ammaani jiray ayuu ka mid yahay xishoodka xishoodka marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nin walaalkiis ka waanina xishoodku nin oda xishood badnide say wax kaa yihiin lah ayuu nabigaan arkay sal alla alay slam ama soo maray kadibna nabigeen wuxuu ku yidhi calayhi salaa salaam war ninkaan aad xishoodka ka waaninaysa iska dhaaf ha ka waaninin xishoodka maxaa yeele xishoodka wuxuu ka yahay iimaanka riwaayad kalena waxay ahayd fa ina alxayaa laa ya'tii ila bikhayr xishoodka waxaanan khayr ahayn lama imaado ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam ikhwaani kiraam xishoodka qofka markuu xishooni beenuu ka xishoonaya oo inuu waxada ayuu ka xishoonayaa oo gabarh haddii ay tahay inay anshaxumo iyo dhaqanxumo iyo labisxumo inay muxuuha ku soo baxdo ka xishoonaysaa laakiin ikhwaan alkiraam markii la waayey xishoodka marka la waayey waa weliba xilligaan hadda aan joogna inta annagaan soo gaarna xilligaan xilli laga xishood xun yahay intaan la arkay aad baa u yarta xaqiiqatan waad garanaysaan iyada oo dadka aqoon diineed ay lahayn oo xijaab gabdhaha iyo dumarka aynan xirnayn intooda badan oonba la heli karin amaba aanba la aqoonin ayaa xishoodka aad ogeydeen meesha aad u joogay meel aad u sarray ayuu joogay oo xumaanta ay ka xishoon jireen oo ragga inay dhex yaacaan ay ka xishoon jireen oo hadal eray taagtaageen inay ku dhawaaqaan ay ka xishoon jireen laakiin maanta xishoodkii intii uu muxuu ahaa dhaawacmay ayaa qaar ka mid a ah gabdhaha muslimaadka oo soomaaliyeed waxay marayaan inay jirkoodii oo qaawan oo mur ah ay malaayiin iyo caalamkii oo dhan ay u waraanay soo hordhigaan ama ayagoo qawnaan ku dhow waxyaabaha qaar ay ku dhawaaqaan waxyaabaha aadka u xishood darrida ah oo aadka u liidan oo runtii mudan dadka ayaga in muxuu ahaa waxaa weeyaan wax laga qabto beryahan waxaa soo baxay gabdha iyo wiilal ayaa soo baxay su-aal marka waxaa la weydiinayaa qof bini aadan oo damiir lah xayawaan inuu ya waa gooni qof damiirla su aan qof u weydiin karin ayaa inta camera la soo qaado suuqan islii soo dhex istaago ama suuq kale oo muxuua ah magaalooyinka weyn oo ummadda somaliyed ay ku nooshahay lasoo dhex istaaga ay gabar soomaaliyeed oo aabbo uu dhalay oy hooyo dhashay oo walaal muxuu ahaa eh, uu la dhashay ama nin muxuu ahaa u dhaxday amaba waxaa weeyaan qabiil fulaan oo la yaqaana ka dhalatay ay mikrofoon qaadanaysa oo dad waayeello ah odayaal oo akhyaarah iyo dad da'yarah iyo dad dhexdhexaada a su'aal afkaada haddaad kun jeer lagu jarjaraad soo qaban karin ay weydiini waa wax lala yaaba kolley waad aragteen ragga wax badanaad la socotaan waxaa kaloo la mid ah waxyaabaha xishood darrida ah waxyaabahan barankii loo yaqaano amaba beentan la dhodhoobayoo yacnii in waylun lahu uma waylun lahu kuwa nabig yidhi alayh slat slam qofka waxaa weeyaan been u sheegi liyudxika annaas dadka inuu ka qosashiiyo ama dadku uu farax geliyo awgeed ayuu been u sheegi qolyaan hadda been bannaanaha istaagiyo su'aalo aad la yaabaysa ayay weydiinayaan maandhaweyd waxaan aad ula yaabay yacnii gabar soomaaliyeed oo wadata canug ayaa waxaa weye nin weyn oo weliba akhyaar ah oo taqriiban min bayni sabciin iyo sitiin u dhexay weliba sabciinka u dhow ayay kuletiga dhab siini midna kameroo la daba taagan yihi markay ku dhegto waxay leedahay waa baraankiay leedahay bisa maa tacmal waxay leedahay canugan biilkiis maxaad igu diiday intaa iskakay furtay ood muxuu iga tagtay canugan biilkiisa muxuu ay diiday waa suuq bartamihiisa waa ninkii waa naxaya uu yaabi nin aad u xikmad badan oo oday ah wuxuu ah runtii muxtarama aad iyo aad u degan marka <laughs> hadallo un la yaab lahu ku dhahay yaab buu yaabay gadaal dambana de wii mxuu ahaa inay iska un malaawaali been tahay waa la garanaya mogta marka waxaan kala jeeda intaasoo dhan maxaasaas waa ma taqaanaan qofka xishoodkaa ka dhimani khalaas wuu baabi hadda mid waxaan arkay mxuu ahaa qof kastoo dumar hoos socoto ama waayeel ha noqoto ama mid dhaxaad ha noqoto ama mid hoos ha noqote yardayar ha noqote dumar kasta iyo qof kastoo socdo xaafaddaa jooga ayuu leeyahay waan kaa helay hooyadii inay noqotaa laga yaabaa acuudu biاllah wax xishoona maaha waxaas kulli asbaab waxaa u ah cadam اlxayaa xishoodkiyaa dhumay idaa lam tastaxi fasnac maa shiئta haddii aadan xishoonaynin oo wax damiirad kugu jirin waxal waxaad rabta samay weyaan naam hakaas axsanta waka ha haka dukaanada waxaan aniga soo gaaray waan kugu dari dukaamada maar dukaamada soo dukaankan lagama soo adeeganayo sonkor iyo raashiin lagama soo adeeganayo gabadha ma soo gelayso gudaha xishood awgiis halkaas bannaanka istaagi markaas ay leedahay sonkor ii soo qaba oo muxuu ugaali iyo muxuu ahaa ii soo qaba bariis oo halkaasay taaganta mana xijaabna laakiin hadda maanta waad aragteeno aa lala astura marka xishoodka waa iimaanku ka mid yahay qofka marka haddii marba xishoodlaan ay ku dhacda iimaanlaanbaa ku dhici qofka iimaanlaan haddii ay ku dhacdana wax walba marka ka filo idaa lam tastaci fasnacma kulla shay oo tartamay wa yacni in loo idma maahane waxaa weeyaan cuquubo weyna kugu dhici doonta ee imtixaana kugu dhacaye waad sariigbeeshaye marka waxaa rabta samey weyaan waaye baab adiini addiinu baabu diini yusrun diinta waa wax fudud diintan islaamka waa janno ku durduri un wax ka fudud adduunka ya wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj milata abiikum ibraahim waa diin aad u fudayd badan oo adoo raaxaysani markaad hadda weyse qaadani nadiif iyo waxaan ay u yaqaanaan refreshment qofki inuu dib nashaadkiisa iyo firfircoonadii soo ceshto ayaad heli oo waa dalaali oo wejiga ataa ku nuuri markaad soo weyse aadato kaba soo qaad markaad salaada tukan laftirkeedii inshiraax sadri qalbiga ayaa ku sharaxmi waxyaabahaas wixii dhanna waa toban daqiiqo an daqiiqo toddoba daqiiqo toban iyo an daqiiqo uu badnaan waa wax inta ah jannana waa iska geli hadduu ilaahay subxana wa tacala kuu yaasiro wax weynba lagaama rabo iska xamaala shaqayso danahada adduunkaada si harta u samayso adi meelaha uun muxuu ah godadka iska ilaali jidka caadiga oo toosna iska mar diinto dhanba waa sahl ummadihi inaga horrey rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamaltu cala ladina min qablna qolyihi naga horrey waxa samayn jiri waad garanaysaan oo sharaa'icdooda wax aad adag ay ahayd markay toobo kaga noqoto waa inay islaayaan markii muxuu ahay najaaso ay meel ku dhacdo waa in la gooye meeshii ayad ahayd waxyaaba aad u tiro badan culays badan ayay soo mari jireen wixii oo dhan annaga waa nagala qaaday ya waa nagala qaaday waa nagala qaaday yusri wey diintan islaamka marka waa diin lyusri tan marka qofki janno ku geli waayo xujo ilaah iskuma laha subxana wa taala allah nagu siiy subxana wa tacaala waaya xadiidka شhan kun iyo afari konton afar iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam النisai alيه رamat lla akhbarna abu bakr ibn naafic alcabdi wa saduq qaala xadaثna camr ibn cali almaqdamiy wa iqaة yudlis shadiida can macn ibn muxamed alkhifaari wa maqbuul can saciid ibn abi saciid almaqburi wa iqaة tagayara qabla mowti biarbaci siniin can abi hurayra cabdiraxmaan sakhri dawsi raawiyat alislaam radia allahu taala arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slam ina hada diina diintan yusrun oo wax aad u fudud walan yushaada diina diintan iskuma adkeeyo axadun qof ilaa hadduu isku adkeeyo halabahu diintua ka qaalib noqda diintaa ka qaalib noqoto ee fasadidu toosiyay wa qaaribuu dhadhoweeyay wa abshiruu bishaaraystay wayasiru fuudayay wastaciinuu kaalmaystay bilhadwati aroorka lihitaan kaalmaysta iyo warawxati caraabitaan iyo wahayin hay kaalmaysta min adulja bidami daali ay u qorantahy bidami daal min addulja iyo habeenguurka ah iyo mugdiga kaalmaysta nabigeenna alayh salaa slam marka wuxuu leeyahay diintan waa diin sahlan waa sahl ee waxaa weyaan qofkii diinta isku adkeeyo oo nafta isaga bixiyo diinta ayaa mxua lagada oo dhulka ku rido wuu cajizaya cabdullahi bn camr caasi radi allahu taala anuma raggi la midka oo aniga weligay waan taagnaani oo ma hurdaayo habeenkii oo weligay waan soonaani oo ma afuraayo oo weligay dumar ma guursanaayo raggii dhehi jiray oo qur-aanka habeen kastaan dhamaynay raggii jiray oo kadibna nabigeen uu ku yidhi calayi slam waan guursadaa waan hurdaa waan soomaa waan afuraa qofka sunadayda nacana iga mid maaha ama ka taga waatuu nabiga yidhi kadibna stebsteb iyo darajo darajo ayaa marka ay la soo mariyey markii dambe qur-aanka inay si u akhriyaan sina u tukadaan baa la faray raggii markay weynaadeen meel waliba dee sahlaha la soo gaarsiiyo sidii hore dhaanto markay weynaadeen waxay ku calacalayaan alla nabigeenna calaih slat slaam dardaarankiis maxaan u qaadan weyne illa qof markuu weynaado awooddii iyo fircoonidii tabartu waa yaraanaysaa wax badanood qaban jirta markaad yarayd aadan qaban karin qofka markuu weynaad waxay dhihi jireen kul dhow kaadi dhow iyo kufid dhow kul dhow ma taqaanaan degdeg u xanaaqi qofka dulqaadka ka yaraani markuu weynaado kufid dhow dee tabarna ma lahanoo aad lugihii waa daciifeenoo marka inuu had jag la siiyo waa inaad dhaca ay khatar ugu jiraan tan saddexaadna kaadi dhow oo muxuu ahaa xibnihii iyo wixii iscishanaya waa waa khafiifayaan marka xilligaas marka inaad qiyaamuleynta u istaagaad toban jus aad hal ragc ku ahriyo ma fududaanaysaa <laughs> baadka ma sahlana marka wax badan baa isbedeli marka diintan ilaahay subxana wa taala xataa markaad yar tahay ood iimaankaadana inaad ilaahay ku sarraysi laga yaabo od sarreeyo awooddaadana ay sarraysa awooddaadana ku xisaabtamin waa kaa tegi awooddan waa yaraanaysaa waa tabarbeeli marka waxaad ku jimaysaa cibaadadaada wixii farad marka laga soo reebo inta kale bini aadamka tabartiisa dhaafin diintaa marka way ku lagdaysaa meela lagu dhigi waa ka ee waxaa weeyaan toosiya oo jidka toosnay mara oo wixii aad inaad soo dhowaysaan isku dayo maba dhammaystiri kartaane intaas markaad martaanna yasira oo si sahlan adinkana ula imaada ummaddana u yasira diintii sidoo kalena waxaa weeyaan dadka u bishaareeya adinkana bishaarays bishaaraysto aayadda qur-aanka ahayd oo rabbigan subxaana wa tacaala dadkii ahlu jannada ahaa marka dhimanayaan malaa'igta maxay leedahay maxay dhehaysaa aw naam ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika waa xilliga dhimashada maxay leedahay anlaa takhaafuu walaa taxzanuu ha baqina hana tiraanyoonina oo wixii aad ka soo tagteen ilmihii iyo carruurta iyo wixii ha ka baqina ilaahay baa ilaalini horena horayna muxuu ahay naar iyo cadaab qabriya ha ka baqina wixii o dhan waa diyaarsan yihiin gadaalii hore baa ka baqina anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduu naxnu wliyaa'akum fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhira halkaasay hawsha ka dhacaysaa marka waabshiruu wayasiruu kadibna waxyaabaha howlahaasoo dhan inkugu kaalmaynaya ayuu noo kaalmaynaya ayuu nabiga noo sheegay alai sl slam wuxuu leeyahay cibaadada aroorti kalaha oo aadaanka horeo kale iska soo baxo ama gurigaada ku bax dhexdiisa haddii aad mxuu ahaa aad masaajidka imaan karin oo fajarka unimow taasaana aad usii fiican khaasatan qiyaamuleylka sidoo kalena waxaa weeyaan salaada fajarna usoo ka laho tabcan waa kallaytaan caraabitaanna dee cibaadada in loo caraabo waaba iska caadi bilkhadaati walcashiy weyaano sidoo kale habeenkiina in loo mxuu aha la guuro oo habeennimadii qofka uu cibaado la imaado ayadna nabigeenna arrintaas ayuu ku dardaarmay calayhi salatu salaam marka wax yar ood ilaahay ka aqbala subxaana wa tacaala ayaa waxaa weeyaan jannada ilahay lagu durdurina lagu gala ilahay nagu siiy subxana wa tacaala baabu axabu اdiini ilى اllah caza wajal baabu axabu اdiini baabu axaba اdiini axabu اdiini ilى اllahi caza wajal baabu axabu اdiin diinta kan looga kalgacaylo badan yahy ila اllahi alweyne xaggii caza wajal ayuu baabkan u baab yahay diinta waa sharaaicdeedii waxyaabaha diinta waxaa weeyaan amaba cibaadaadka waa maqsuudka meeshaan diintii oo dhan ma cibaadaadka ilah agtii kuwe loogu kalgacayla badan yahay ma mar inaad wax badan intaad la imaada aad qur-aankii aad maalinta dhammayso berri dhammays berri dama dhamays kadibna aad kow siiso miyaa fadli badanoo ilaahay aad u jecel yahay mise inaad wax yar la imaaddo oo wix yaray aad joogtayso oo weligaa intaad ka dhimani aad waddo tee fadli badan tan dambaa fadli badan ilah agtiina kuwaasa aad loogu jecelyay subxaana wa tacaala qaliilun daa'imun khayrun min kaiirin munqaic ay dhihi jireen xadiid shan kun iyo soddon iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai amat abarna shucayb ibn yuusuf النسائي واثقة صاحب حديث عن يحيى وابن سعيد القطان ويان عن هشام بن عروة قال وحير هشام بن عروة أخبرني أبي أبيه عر بن زبيرة أي ورم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله radia allahu ta ardaha waraxima jamiica aruwaat ana nabiya nabigeena sal slm dakhala wuu galay calayha caaisha ayuu galay wacinta agteeda waxaa ahaaday imra'atun haweeney faqala wuxu yhi rasuulkeena alayh slat slam man haadihi haweenayda intay ahayd kula joogta qaalat waxay tihi muxuu umuna caaisha fulaana waa heblaaya laa tanaamu ma huruda tadkuru waxay ka sheekaynaysaa min salaatiha salaadeeda ka sheekaynaysaa oo habeenka dhan salaad ba u taagan tahay faqala rasulkeen wuxuu yidhi alayh slat slam mah ha reebtoonto ha joojiso ha ka istaagto calaykum waxaad laasimtaan min alcamali camalka maa tuiiquuna waxaad awoodaan fa wallahi allan ku dhaartee laa yamalu llaahu alla weyna ma nooga caza wajal xataa tamalluu ilaad ka noogtaan allah subxaanahu wa tacaala ajarkii iyo khayrkii uu bixinayey idinkama joojiyo ilaa adinka aad waxaa weeyaan aad ka daashaan ee waxaa weeyaan camalka wixi ad kari kartaan la imaado sidaa weeyaan allah subxaana wa tacaala malal looma tiiriy mana loo tiirin karo laakiin waxaa weyaan gooyn waa ilaahay subxana wa tacala idinkama gooyo inkama joojiyo ilaa adinkaad ka joojisaan khayrkii aad samaynayseen wa kaana waxaad ahaadee xabba addiin cibaadaadka kan looga kala gacaylo badan ilaahay ilayhi nabigeenna calayhi salaat slaam maadaama calayhi saaxibuhu saaxiibkii wuxuu daa'imay oo joogteeyey ayuu nabigan ugu jeclaan jiray calayhi salat baab iraar bdiini min aitan diinta in fitn lagala cararayu baabkan u baab yahay baab iraar lacaritaan lala carar bidiini diinta lala cararo min alfitnati fitnooyinka meelaha fitnooyinka iyo masaaibta ay ka jiraan in diinta lagala cararo oo meel fitnada ay ku yarta lala aado ayuu baabkan u baab yahay hadda maanta waxaa loo cararayaa meelaha qaar oo taqaanaan oo aadka loo jecel yahay oo muxuu ahaa benil asfar nimankan faranjiga ah wadamadan ay ku nool yihiin oo muxuu ahaa reer yurubi maraykan ayaa aad iyo aad loo jecel yahy oo lagu cararaa fitantii fitnadii noqotayaa khamra noqotayaa gaalnimo noqotayaa muxuu ahaa zina noqotayaa liwaad iyo muxuu ahaa wax dulli ahonba afka la qabadsiin karin noqotaya waxaa weeyaan yacni munkaraadoo dhan qawnaan noqotaya yacni qacu raxim raximgooyin noqotaya wax walba oo xumaan ahay ayaa isugu tagay maxaa yeele marka oo loogu waxaa loogu ordi dhowr shay waxaa loogu ordi noocama amni yar ayaa yeelo tan labaadna waxaa weeyaan biilal ayaa laga helaa inkastoo halkaa <laughs> biil un la cuna soo maahan waxaa kaloo muxuu ah laga helaa oo meesha ayada ah loo doontaa waraaqya baasboorro lagu safroo meelo lagu ad laakiin muqaabilkeeda waad aragteenoo qofkii wuxuu ku daalayo o dhan bini aadanka waxa aad ugu jecel yahay waa carruurtiisa ilmahaas aad ku feerabeeshay ood ku dhimatay oo waddamadaas ayadaa ku barbaaray oo ku weynaaday inay ku duugaan ama ay ku jaraajiyaan oo markaad sakaraad noqoto ay sakaraatulmowdkaada ay madaxa ku hayaan alla yaraan badana aad bay u yartahay kuwa ayagoo weynoo muxuu aha tabargala halkan ka tagay oo wax fahmay oo dhaqankaani yaqaanay waa laga yaabaa inay muxuu aha si-un mucayan ah ayagoo laftirkooda muxuu aha qaarkood dhibsanan oo dhaqanbedel badan baa ku dhici laakiin kuwa ayaga ah ilmaha maxay hooyada caloosha ugu siday oy muxuu ahaa u nadiifinaysay oy habeenkula soo jeedaysay oo intaa ula martay oo intaa ula maraysay aabbahana sidaasoo kale biil raadi inta lacar istaalka bixi muxuu ahaa fulaan intaa muxuu la maraayey wuxuu la maraayey in adduunna ay ku anfacaan aakhirna ay ku anfacaan adduun aakhira intaanba la gaarin adduun xataa kuma anfacayaanba adduunba kuma anfacayaan intaan aakhira la gaarin aakhirana dee ilahay baa ogsoon meel la wada mari doono ilaahay subxana wata mel khayr allahna maryo alcumuum marka waxaa weeya meelahaas diinta in lagala soo carabo waa tajib way waajibaysaa waajib weeyaan annaga xataa meelaha hadda qaar aan Ah, meelaha qaar bay dhaantaa eh, laftarkeeda hadda waad arkaysaan north eastern soo halkan muxuu ah gaarisa sootan maaha soo wajeer sootan maaha soo mareero sootan maaha gabar muslimadahoo soomaaliyeed mooto ma fuli karto been ma fuli karto arrintaa mala socotaan isliid ma arkaysaan xataa saa uma fiirin kartid ya sheekh a Ah. maxaa yeelay xagga maxaa ka dhigay inay gabadha ayna fuuli karin moota oo haatan waa kenya waa isla kenyada dhexdeedii laakiin waa gaarisa waa madheera oo wajeer ma fuuli karto gabadh laftirkeedii halkaana imaad isli saad sheegaysa waxay ka ridinaysaa maxaa yeeli waa manbaculfitan fitnadii fitnadiiyaa kusii xoogan meeshaan marka xagga lasii aadana fitnadiiyaa kusii xoogan hakada marka qofka mu'minka ah inuu fitanta meelaha mawaaqicdeeda say u kala daran yihiin uu ugu cararo laga maarmaan waa ilaahay subxana wa taala fitanta naga badbaadiya maa dahra minha wamaa watan xadiidka shan kun iyo iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimamu nasai an akhbarna haarun abdillah xamaal waa iqa qala xaddatana macne ibn yaziid araqaashi mise waa macne ibnu ibnu ciisa alashjaci wa nacam ibnu ciisa waa xa والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم qaala xadaana malik ibn anas can cabdiamaan ibn cabdilaahi ibn cabdiraxmaan ibn abi sacata waaiqa can abihi abihina waaiqa can abi sacid اlkhudri sacad ibn malik ibni sinaan radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yidhi sacd ibn malik qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slem yuushiku waxaa dhow an yakuuna inuu ahaado khayra maali muslimin qof muslim maalkiiskan ugu khayrka badan hanamun ari uu ahaado oo yatabicu uu la raacraaco biha arigaas shacafa aljibaali buuraha dhaladooda mawamaaqica alqatri iyo roobka meelaha uu ku da'a yafiru wuxuu la carara bidiini diintiis min alfitani fitna ayuu kala cararayaa arrinkaasaa dhow ayuu nabiga le sala allahu calayhi waali wasalam ma dheero hadda maanta qofkii ari yar iska samaysta iyo beer yar oo durushaa iska galo iyo qofka muxuu ahaa suuqyadan iyo adduunkan iyo beladan dhex yaaci isku mid maaha isku mid maaha xaaladaha waliba la sheegaa waxaa weeyaan sida hadda lagu sugany si aad ugu liidan ayaa la tegi doonaa sida axaadiista kitaabalfitan wax badan ay ka hadleen oo runtii aad u xanuun badan oo dadka bini aadamka ay noqon doonaan yatahaarajuuna ka taharuj ilxumur dameeraas ay isu koraan oo jidka isugu koraan ay bini aadamka isugu kori doonaan hadda arrinta ayadaah waxaa weeyaan internetka marka aad gasho way jirtaa xaqiiqatan way jirtaa kilaabya iyo meelo waxaa jirta qof qaawan qof aanayna loo ogolayn maandhawa jasiirad waxaan arkaayey dadka ku nool kulle ay qaawan yihiin qof aan qaawnayn looma ogola qof kasta oo soogala waa inuu qaawnaado markabka soo qaado amaba doonta soo qaadiy oo ka soo qaadi bannaan ka soo qaadi waa in marka hore horta qofka dharka laga dhiga dadka dhan ka warrama xasbana allah wa nicma alwakiil naadi lcuraadna waa jiraan qolya muxuu aha naadi iyo oo mxua qownaanta ah imtixaankaas marka fitanta waxaasaa ka mid ah nasal allah asalama walcaafiya maal munaafiq qofka munaafiqa tusaalihiisu baabkan u baab yahay xadiidka shan kun iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasai abdullah qutay bn saciid qala xaddathani yacquub ibnu cabdiraxmaan waahiqa can muusa ibni cuqba alqurashi waahiqatu faqihun imamu fi lmaqaazi can naafic mowla cabdillahi bn cumar ibni cumar radi allah ta anuma ana rasul rasulka sal sl qala wuxuu yidhi maal munaafiq qofka munaafiqa tusaalihiisa ka maali shaati waa neef ari ah alcaairati ee yeeraysa dhawaaqaysa bayna alhanamayn laba ari dhexdood taciru waxay u dhawaaqi oo mxuu u ordi fii haadihi arigaas ay oo iyadoo dhawaaqi ay aadaysaa maratan goor iyo wa fii haadihi ariga kalena iyo kooxdan mxuu ahaa maratan mar ayay mxuu ahay aggeeda u ordaysaa laa tadri ma garanaysa ayuhaa tatbac labada ari mid ay raacaysa arilayda aad ba u yaqaanaan neefka ariga ah oo waxaa weeyaan baadida ah oo lumay ayaa muxuu ahaa ari yaro ayn laba laba xayn oo kala socota ayaa mar kay ka ordi barbaariyo muxuu ahaa wii arigeedii ma ahan way ka soo noqoni kangala ka ordi mar intaay meelahaas muxuu aha isu socota ayaa markaa dugaaga iyo dugaaga iyo meelahaas ah muxuu ah kow ka siini ya marka munaai waa saasuu nabig sal slm munaaiqow adiga magaalaata mayu kuleh oo muslilaata markaad fiirid muslil maaha waa kuwa xale aan ka sheekeeyin kuwo kale maaha xale waxaan ka sheekeyn kuwa rushuuciyadda kuwa calmaaniinta u imaada hadda marka kuwa maandhow dawaaqaayo haddii la yidhaahda kitaabka qur-aanka soomaaliya ma lagu xukumaa i will say no ma xasuustaan intuu jooga <laughs> marka ninka asaga ahayaa inta ummad soo dhex istaaga wuxuu iska dhigayaa madaxnimaad soomaali ka raadin or soomaalidin waa ummad waad la yaabaysaba nin walba iyada muxuu ahaa inuu xukumo iska rabaa waa ummad ba'day ummad ba'day waa xaqiiqatan ninkii aad ogeydeen ayaa hadda ummad somaali dhex socda oo madaxnimo raadtana oo fakanayo intuu ordi waxaas marka oo kale qofka mogta isfadaaxay asaga bannaanka iskeena oo social media iskeena <laughs> cid u abiyeeli haba yaraata mal adiga haddii aad balaadan qabta muxuu ah meelahaas un ku dhudhuuma lakiin aad marba aad social media iskeento ood ummadda diintoodii iyo faraha la gasho adna faraha indhaha juq lagaa siini abadan marka waxaan kala jeedaa munaafiqiinta waa saas gaaladii uma go'i karo qofkii oo gaalaan ahay intuu yidhahdo ummaddii ka go'o soomaalida islam ka go'a uma go'i karo waa qodob ilan dadka ku xirnayo dhaqan somalia waa taqaano fulaan islaamka kuma qanacsano ma raba oo waxaan waxaad leey badow iyo niman inkaar ay ku dhacday oo imtixaan ahoo yacni imtixaaman horumarkaas maraykan iyo yurub iyo adduunka yeella wax weyn laah waxyaabahaan maalin habeenka dhegeysta waxa ka mid ahaa haddii maanta ay dowladnimo iyo islaamnimo isqaadanaysa kitaab qur-aan ah dowladaha hormara maraykanaa ah, muxuuha gelin lahaa ayagaa naga caqli badan maxay u gelin waayeen oo kitaabka iyo isu raacin waayeen iyo dowladnimada saasuu leehay ragga qaar waa dhegaysa mayna daliilkiisu daliishana marka maxay tahay kitabkiisa qur-aanka maxaa wa dowladaha hormaray ayaa qaadan lahay kudhihi marka munaafiq ma rabtaan waa kuwaas ayaga meel kale maha u raadin ma islaamnimadiina eh, toorintaad u qaata raw ma siin karo oo muxuua iskama tuuri kara muxuua <laughs> gaalnimadina iskama tuuri kara mar intuu orad intuu orad meelahaas ku hidqaya meelahaas ku dhibani meel aad wa ka keenaan ilaamna wa kama keenaay gaalna wa kama keenaay meel walbana waa laga tutuuri waa laga soo arantini munaafiqkaas weyaan macno ma lahan laa qiimata lahu adallahu اllah marka munaafiq waa noocaas saasuu nabigeena cadayna sal slm islaamnimadaas kaga soco oo toosan ku dhimo adoo ku dhagan fastamsik biاladii uuxiya ilayka fabir ina wacd allahi xaq walaa yastakifannaka aladiina laa yuqimn ninkaas fiiri waxaa madax maray teknolojiyada yaro mxuu ah nimankan gacantooda hadd ilahay uu geli subxana watacaala intaas ha wareerisay ood bu haystaaba adduunkan cirri ulbin ayaga hayaan hadday macno ay shareecada la qaadan karo oo shareecadii dowladnimsa qaadanayaan e dowlada hormaray ha qaadan laha ayagaa naga caqli badan ayagaa fahma hadalkiisi waa naska maahan waxaan fasira maaha waa naskiisi marka sabarkii diintan lagu sabro oo gowsdambeedka lagu qabsada yaan la hilmaamin waxaas biriqbiriqaas kuwaas qaylinaan iyo kuwaan lagu dayanoo la sheegaya waxaas kulli kullu اladii fowqa turaabi turaab wax kastoo turaabtaan saaran kulli turaabay noqonayaan dhammaantood mid ka hara ma laha kullu nafsin daa'iqaة اlmowt waa dhammaan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlإikraam halkaa weeyaan waayahay maثل اladii yaqrأu الqur'aana min muؤmini وamunaafiq baabu maثل اladii kii tusaalihi ayuu baabkan u baab yahay qofkii yaqra'u akhriya alqur'aana qur'aanka min muminin mumin xaggii ka ahaya qofka wax akhrina mumin ahaya iyo munaafiqin munaafiq ay ka ahaya qur-aanka caawa waxaa meeshaa noo yeela munaafiq qur'aan akhrini ballagaysta munaafiq qur'aan u akhrinaya habeen xali waxaan ka sheegayn halkan imse habeen hore ahayd munaafiq masjidka nabowi gala oo tukani asustaan oon rumaysan ilaahay jiritaanka laan rumaysan waati aan ka sheekayn dhegaysta marka xadiidka shan kun iyo sideediisod ha la yaabeen oo ninkan islaamkan qur-aanka akhrina oo masaajid ku jiro maxaa daba dhigi <laughs> maya wax kaloo ogeeraa jira shan kun iyo siddeed iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasir anas akhbarna camr bn cali falas wa tiqatun xafid qala xaddatana yaziid ibn zuray wa tiqatun tabt qala xaddatana saciid ibn abi carawat wa tiqatun xafid can qataada ibn dacam saduud albasri can anas bn malikin khaadim rasuuli lah sal slam radi allahu anhu ardah ana abaa muusa alashcari cabdullahi bn qays radi allahu anhu ardah so cabdullahi bn qays maana abaa muusa alashcari mise waa khaldanay qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn qays qaala rasu rsulka u sal slm maalu lmumini qofka muminka tusaalihiisa alladii muminkaasoo yaqra'u akhriya alqur'aana qur'anka akhri waa mumin qur-aanka ilahina wuu akhrin mar kastaba aanaa aleyl wa atraafa annahaar ayuu qur'anka ilahi akhrina subxana wa tacaala maalu ladii maal mumini qofka muminka tusaalihi alladii kaasoo yaqra'u akhriya alqur'aana qur'aanka maalu utruja utrujo oo kale waa utrujo waxaan ku sheegnay ad ogsoontihiin waa bambeelmada limbambeelmada weliba noocaan muxuu ah oranjiga oo yara muaadka jaallaha u ah nooc ka yara weyn oo muxuu ahaa aad u caraf badan oo ayadun hadda waxaan ku tilmaamay ayadun maa naqaanaa utruja taasun baan ku tilmaami karaa qofkii magac kale u yaqaan oo ii sheegaya utrujada taqriiban limbambeelmada oo waxaa weeyaan weliba oranjiga noocaan jaallaha aad ku ah oo aad u caraf badan ayaa utrujo la yidhahdaa yaa sheekh yuusufiga oo weyn waa koleybuun waa suuragal ixtimaal yuusufiga waa midaan yaroo muxuu ah sandarada u taqaanaan reer nairobi waa taqaanaan baashaan yaroo moogtahay bambeelmada qubkeeda aad u adagi yuusufigana waxaa weeyaan waa midka qubkeeda uu fududyahayo cidiyaha saa lagu dhihi ya kulli waa liin macaan labadaba laakiin yuusufiga intun baa laga yaqaana hadda soomaliya o kale lagama yaqaan yusufiga ani kolley kuma arkin miyaad ku aragteen midaan sandarada lagama yaqaan intunbaa ya sheekh midaan yaroo muxuu ahaa cidiyaha saa lagu dhihi ya haa ma laga helaa aniga waan beelmada caadi ma arki jira meel la yidhaha mingun baa igu horraysan ku arkay ya bambeelmada waan aqaanaa laakiin midaan yaryaroo sandarada ah oo cidiyaha lagu fujiye mataa lacagba ka jirta a ma ka jirtaa mhm. tuubtu bas bas khalaas waan ka noqday cilmigayga baan sheegay waxaan ka aqaanay baan ka sheegay aniga aniga waxay ugu horraysay meeshaan la yidhaahdo mingi ayay ugu horraysay waayahay eh, waxaa weeyaan nabigan wuxuu le alah sl slam waxaa weeyaan utruja maalu اlmu'min aladi yaqra'u اlqur'an maal alutruja bambeelmadaas amaba oranjigaas liintaas liin macaanka oo carafta badan oo weyn oo kale weeyaan qofka muminka ah oo akhrini qur-aanka kariimka utrujada weli waxaa weyaan bambeelmada on ku maalayna mooyane oo wax ka fiican oona ka caraf badan ee magac aan u aqaanaan jirin ani koleyba oo kale acmuhaa dhadhankeeda ayibun oo wax aad iyo aad u macaan oo wanaagsan dhadhankeeda waa wax aad u macaan oo aad u wanaagsan wa riixuhaa carafteedana ayibun wax aad udgoon badan marka laba shay ay kulansatay utrujada dhadhankiina waa wax aad u wanaag badan ama macaan ha noqdo ama wax kale isku jiro ha noqdo laakiin waa wax aad u wanaagsan xagga dhadhanka dhinac kalena xagga caraftana waa wax aad iyo aad u wanaag badan kow saas weeyaan qofka muminka marka waa mumin iimaankia budka ah gudihiisana waa bud qur-aan markuu akhriyana caraftiisi iyo wanaaggiisi asii kordhi o wamalu mumin qofka muminka aladii kaasoo laa yaqra'u qur'an qur'aankaan akhrin adinka hadda waxaad la yaabaysaan mumin qur'aan akhrinayn inaad jira dad waxaad arkaysaa qur-aanka xifdisan oo ramadaankii markuu kaali dujiyi la yidhahdo muxuu ahaa dabada qabani inta ka horaysa waxbaan akhrinayn dad waxaad arkaysaa qur-aankii maray mar labaad mar saddexaad maray oo jus qur-aan oo joogto aanan akhrin karin waxaan waa risiq ilahay u bixiy subxana wa tacaala waa risiq ilahay u bixiye qof mumin hoy bil soo marayso qur'anka ilahi aan khatimin oo caafimaad qaba oo la irsaaqa oo waxaa weeyaan amni haysto khasaare ka weyn miyaa taqaanaan ikhwan qur'ankani yaqaana qofkaad usan aqoonin intuu yaqaan u akrinaya xasbuna allah wanicma alwakiil telefoonada xataa waa ku wada jiraan muxuu ahaa qur-aankii oo nooc walba ah asagoo la akhrinaa oo dhegaysan karta isagoo mxu qoraala isagoo mujawada asagoo yacni riwaayaadkiisa wixiisa but halkan ay ka buuxaan waaya wamaal mumin qof muminka aladii kaasoo laa yaqra qur-aankaan ahrinayn ka maali atamra timiroo kale weeyaan acmuhaa dhadhankeeda ayibun wanaagsan yahay walaa riixa laha carafna ma lahan timirta waa macaan laakiin caraf ma lahan qofka muminka tusun qur-aanka ahrinayn caraf ma lahan ma caraf ma lahan wamaal munaafiq qof munaafiq u galna marka alladii kaas yaqra qur-aan qur-aan akhrina waana munaafiq munaafiq qur-aan akhrina waa kan dhegaysta kow muxuu akhrini kaarqabow muxuu ka rabaa waa munaafiq imtixaan kow kamaali rayxana waa reexaantaoo kale meeshaan reexaanta oo haddaba meeshaan langaata qubuurta dadka lagu aaso markaad tagtaan geedaha muxuu ah meesha ku yeeloo dhan reexaan baa budka ah aad ay u carfaysaa reexaanta oo kale weeyaan qofka munaafiqu qur-aanka akhriyo riixuhaa carafteeda ayibun aad bay u fiican tahay wa acmuhaa dhahankeedana murun qalbiga ee gaalnimo ah khayr ma lahan wa maal munaafiq qofka munaafiqa tusaalihiis alladii kaasoo laa yaqra qur-aanka an akhrinaynin ka maali xandala waa hunguraari oo kale amaba qaradameeraad oo kale qaradameeraad oo kale weyaano kow dacmuhaa murun dhadhankeeda waa kharaar walaa riixa lahaa wax caraf ohy leedahay haba yaraatana lama arko ma garateen marka waxaa weeyaan qofka muminka ah muxuu ku qiimo badan yahi mataqaanaan alqur'aan muxuu ku carfayaa alqur'aan muxuu ku macaan yahay alqur'aan wakhtigiis maxaa lagu barakaynayaa alqur'aan muxuu janna alla ku gelayaa alqur'aan man araada اdunya facalayhi biاlqur'aan waman araada alaakhira facalayhi biاlqur'aan waman araada اdunya wاlaakhira facalayhi biاlqur'aan bas adii qur'aanun weligaa qur'aan qur'aan maalinta qiyaama janna isagaa loo yarkuu noqoni nabigeena wuxuu cadday calayhi salaatu salaam maalinta qiyaama inay zahraaweyn akhriyu dhahay labada labada berberqi iyo iftiinka badan waa baqara iyo alcimraan maalinta qiyaama way imaanayaan iyaga oo muxuu ahaa kaa diaacayaan oo difaacayaan taxaajaani canhu ayaga mxuu a looyaro ku ah marka qur-aanka ilahay aad ha loo akhriyo ilahaynana waafajiya calaamat اlmumin baabu calaamat اlmumin qofka muminka calaamadiisa babkan bab xadiiska shan kun iyo sagaal iy soddonaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasai a suwayd ibn asl marwsi waa iqa qaala amana cbdullah bn maalik waa imaamka can shucbata can qataada can anas bn malikin khaadim rasul lah sl slam radi allah anhu ana nabiy nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi laa yuuminu ma rumeeya axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa u kala jecel liakhiih walaalkii maa yuxibu wuxuu jecel linafsihi naftiisa weeyaan xadiidkan waa macruuf bilowga aan bilownay soo macasustaan calaamadii lagu garray muminka wa marka haddii walaalka aad aragta inaad qof kastoo muslima halkaan fadhiyo kuwa kale bannaanka uba kaadib horta intaan meeshaan fadhido maxaad la jecesha adi inta aad isla jecesha adi maxaa rabtaa xoolaad rabtaa oo caafimaadaad rabtaa oo awlaadaad rabtaa oo cilmiyaad rabtaa oo amniyaad rabtaa oo qaarkii maqaara madaxnimo raba madaxnimaa rabtaa oo fula yaa yeeshay oo sumcad weyn aad rabtaa inta ayada ah haddii aad intaan la jeclaan weydo intaan meeshaan fadhido iyo in all inta ilaahay uu khalqay oo muslima oo adduunkaba ku nool carabi cajam aad intaad naftaad la jeclaan weydo ya waxaa weeyaan iimaankaada marka waxaa weeyaan calaamad ma laha laa yuuminu axadukum xataa liyuxiba liakhiihi maa yuxibu binafsihi bas intaas ayada bas in shaa allah in shaa allah in shaa allah qofkii salaamatu sadri laga helo oo qalbigiisa muslimiintan u noqdo muxuu ahaa saafi sidoo kalena muslimiinta dhibkooda meel kasta oy joogaan uu dhiba dheeftoodana uu dheefiyo ya wanaaggana la jeclaada ilaahay kolley baad ogsoontihiinoo arxam araaximiin wa nin waxaa weyaan ilaahay wuxuu janno gelinayaa weligiis aan khayr samaynin kelimatawxiid bas aa ku dhawaaqay ayaa jannada la gelina tanaata laga soo bixiya la jannayni ma garateen marka meelaha haddii meel lagaaga badiya bal labadaas meelood goosdamaad ku qabsad inaad muslim waxba u qabin adduunka meeluu jooga jooga tan labaadna aad wanaag uun la jeceshahay oo adi inay kaa wada sarreeyaan oo dhammaantood intaad ilahay ku siiy in ka badan la wada siiyo intaas inaad qalbiga ku qabato maxay kaa hadlayn hadhowtay marka intaas ku goos ilaahayow weligey wax kale mxuu ahay ma aan qabanin waxayga kale kulli hadday xataa ay buraan intaas ilaah iga burin intaasaa laga inad janna kugasho iyo tawxiidkii aad wadatay marka qofka muminka waa inuu meelo eh, khatara ku dhego nacam laa yuminu anaga <laughs> ah, moogtahay ummad walba ummad walba marada ay leedahay ummad walba ilaahay u khalay ummad kasto ilaahay khalay xanuun iyo marad laga dawaynayo ambiyo loogu soo diray leeda hadda markaad aragto ambiyada qaar marka tawxiidka laga taga waxay ka hadlayeen tatiifulkayl miisaanka oo la khafiifiyo ayay ka hadlaayeen qaar waxay ka hadlaayeen faaxishadan oo liwaadka iyo bakhtiga ayay ka hadlaayeen oo muxuu nabi luut calayhi waala nabi salatu wasalaam arrinta uu urtaagnaa qaar asnaamta iyo qubuurtan la dul fadhiyo oo hadda annaga ay kuu soo nooleynaan soomaaliya ah meel kastaba ha joogeene waa tiro badan yihin ayakada marka annaga haddii maanta ilaahay uu qadari lahaa oo nabi maxamed uusan ahayn waa califtiraad waa hadal faradii waxay dhahaan oo nabi in la soo saaro nabi maxamed kadib ay dhici lahayd oo ummadda soomaliya ama nabi loo soo saaro tawxiidka markii laga hadla qodobka labaad maxa laga dhihi lahay mataqaana xaaraanta cunin miyaa la dhihi lahay waxbixiy miyaa la dhihi lahay bakhaylnima iska dhaaf miyaa la dhihi lahaa qur-aan akhrintiina yar miyaa la dhihi lahay maya waxaa la dhihi laha qabyaalad iska dhaafa halkaas halkaasaa laga bilaabi lahaa waay ya sheekh dhiiggaa wuxuu gaarayaa boqol <laughs> qofka haddii qabiilkiisa saas hadda intayna sooma fadhin maxaanu fadhinaa maxaanu fadhinaa diinta ilaahay sooma soo axaadiista nabigan uma fadhin soo masjid godihii ma fadhin soo salaad kama bixin salaad kale ma sugayna carariyaa maanta hal qabiil aan saa u taabta aniga qabiil fulaan annaha qabiil fulaan meel fulaan ay ku yar hadlayaan waxaa laga yaabaa wadaad halkan fadhiyo inuu muxuuha ah kitaabka iyo mixbir kala soo boodo xaqiiqa idiin sheegi waa xaqiiqo ugu dhaba waa xaqiiqo ya axsant axsant meel badan oo ka dhacday inta bas maahan meel badan ay ka dhici xataa masjid nabiga ay ka dhacday la soco aji aji aji majidnabowi ka dhacday masjid nabowi ala slam dhediisa ka dhacday oo nabiga u jooga qabyaalad waa khatar waaya nacamteenna waa tu ziyaadaa qaala alqaadi alqaadi wuxuu la jeedaa hadalkan muu oo qaala alqaadiga ah hadal aanan meeshaan booskiisa halkaan ma booskiisa meeshaan ma booskiisa waa xadiidka afar kun sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad aafar kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad halkaas markuu xadiidkaas dhammaaday tacliiq imaamku tacliiq la saaray ayuu halkan u soo booday marka meeshaan ma khusayso calaamat اlmumin ma khusayso halkaas la aada afar kun iyo iyo waxaa weeyaan iyo miqa sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddoba aada wa xadiidka akhbarana xafs ibnu cumar qaal xadaana cabdiraxmaan mahdi can mansuur ibni saciid can maymuun ibnu siyaah can anas bn maalikin radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sl slm man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalikum almuslimuun xadiidkaas ayuu marka tacliiq saaray qaal qaadi qaadiga wuxuu yidhi hhay yacni ibnulkasaar qaadi ibnukasaar nin la yidhahdo weeyaano wuxuu ka mid yahay ninka la yidhahdo qaadi abunasr axmed ibnu xusayn ayaa la yidhaahdaa wuxuu sunan nasaa'il mukhtasar ka wariyey abubakr nisini ayuu xiro u ahaa oo muxuu ahaa kitaabkan sunan nasaai oo mukhtasarah ayuu ka wariyey ninkaasaa wuxuu leeya qaal qaadi yani ibnukasaar samictu waxaan ka maqlay cabdisamad albukhaariy bukhaarigeenna cadiga u malaynaya yaquul isagoo laga ka maqlay xafs ibnu cumar xafs ibnu cumar kaddaan soo marnay oo imaam الnasa'i caleyh raxmat ullahi uu hadda lahaa uu lahaa ahbarana xafs ibni cumar ayuu ka hadlayaa muhimadda hadalkan muxuu soo socda xafs ibni cumar ayaa laga hadli rabaa bes ma xafs ibni cumar ba mise waa xafs ibni camar waxa weeyaan arrin ku saabsan sanadka ku saabsan waa iyo fiqh اxadii fiqh sanad ku saabsan waa yaquulu isagoo ayaan ka maqlay uu yidhi xafs ibnu cumar alladii yarwi ka wariyo can cabdiraxmaan ibni mahdi ka wariyo laa acrifuhu aniga ma aqaano ibnu kasaar ayaa dhihi wuxuu ka wariyey albukhaari bukhaarigeenna maha la socdaa taqaaneen ilaa an yakuuna inuu ahaaday mooyane saqaط alwaawu waaw inay ka dhacday min xafs ibni camr arabaaliyi xafs ibnu camr arabaali inay waawda ka dhacday cumar iyo camar maxaa lagu kala gartaa cumar waaw ma lahan camarna waxaa waaw ayay leedahay inay waaw ka dhacday waa gooni almashhuur ee lagu yaqaanay biriwaayati warin laga wariyo can ilbasriyiina reer basra wa huwa ninkaas oo rabbaaliga ahna rabbaali ahna iqatun waa iqa dakarahu waxaa ku sheegay fii hada alkhabar xadiidkan fii xadiidi mansuur ibnu sacad fii baabi sifati muslim qofka muslimka sifadiisa baabkiisa samitu isagoo kale yaquul isagoo leh samictu waxaan ka maqlay yaquul isagoo leh laa aclamu ma ogi rawaa inuu wariyey xadiida anas ibni maalikin xadiidka anas ibn malik inuu wariyey ma ogi almarfuucu almarfuuc xadiida almarfuuca umirtu an uqaatila naas inuu wariy ma ogi biziyaadati qowlihi qowlkiis inuu raaciyey wاstaqbaluu qiblatana qibladanaga ay qaabilaan oo akaluu ay cunaan dabiixatana gowrac annaga wasalluu salaatana salaadanaga ay wariyaan can xumayd طawiil inuu ka wariyey ilaa cabdallaahi ibnu mubaarak waxya ibnu ayuub albasri wa huwa fii hada اljuز'i juskan markii laga eego fii baabi maa yuqaatilu الnaas dadka waxa lagula dagaalamaa hadalkan khulaasada waxaa weeyaan xafs ibnu cumar oo cabdiraxmaan ibn mahdi ka wariyey haddii xafs ibnu camar alrabaali uusan ahayn aniga ma aqaano le ninka isaga hadalka khulaasadiis waa intaa yada ku wareerina hada wallahu aclam w sala اllah wslm cala cabdi mustafa